kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale barnaamijka la kulanka keena wiilkaygiiow hee ii tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer worad waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib barnaamijkan saaxiib yaal waxaan idinkugu soo gudbaynaa dhacdooyinka dunida ka taagan kuwooda ugu waaweyn qodobo dhowreed maantana ku maqli doontaan haddii eebba idmo waxaa ka mid noqon doona wararka ugu dambeeya ee xaaladda marinka khaza yuhuuda waxay xoojisay duqeynta ay khaza ka wado oo wakhti koobanna ay u qabatay dadka ku haray waxaan sidoo kale dahaynaa mareykanka oo la ogaaday inuu yuhuudda siiyey bambaanooyinka wax burburiya si ay qasa ugu duusho ama ugu adeegsato ruushku wuxuu dhimay ciidamadiisa yukrain ka dagaalamaya waxaa sidoo kale deehaynaa ah warbixin laga diyaariyay meesha dunida aan ku noolnahay ay kaga taallo magaalada loo aqoonsan yahay tan ugu qawowga badan iyo tuugo lagu qasbay inay kartoonno qamri ah cabbaan kadib markii la qabtay iyagoo baqaar qamri lagu iibiyo inta u dhacay xatooy u geysanaya xubnihii joogtada ahaa warar gudaha ee dibadda ku saabsan in sugaanteena barnaamijkeena qayb ay ka yihiin kusoo dhawaada mar kale ee kulanka keened salaam heestaa idil ilood qurxey iyo eree kale ayaa codadka macaan fanaaniinta ilaaha naxariistee axmed axmed good shimbir iyo sidoo kale xaalim khaliif marmugool ayaa ku luqeynaya heestaan oo idilka gurigeed raadada afurbe nagu tahay barnaamijkeena kulanka keened maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaskii idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa sano haddana uu ku dhintay cadeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhanin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahayoo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka kenen baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer

barnaamijka kulanka keenana dhegeysanaysaan saaxiib idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waa nagala socotaan hirka fm m sideed sideetanka megahatis sidoo kale nagala socotaan baraha bulshadaanu ku iyo boggana radio culme com ku bilownay hadalhaynta ugu weyn ee soomaaliya xilligan ilaa xalay waxa weeyaan go-aanka kasoo baxay golaha amniga ee qaramada midoobay oo shalay kulan gaar ah ka yeeshay xaalada dhowr wadan oo soomaaliya ay ku jirto soomaaliya marka loo eego waxa golaha ammaanka ee qaramada midoobay xubnahooda ay u codeeyeen in laga qaado cunaqabateynta hubka ee saarnayd muddo kuwii sano ah desembar kun iyo ayaa xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay cunaqabateyn xagga hubka ah ay soomaaliya kusoo rogtay xilligaas waa xilligii ay dhacday dowladii dhexe ee dalka islamarkaana dalka ay ka socdeen dagaala sokeeye dowladda soomaaliya ayaa waxyaabihii horey ay u sheegtay inay u ballanqaadayso waxaa kamid ahaa inay soomaaliya ka qaadayso may ku dadaalisay sidii cunaqabateynta looga qaadi lahaa dhowaantan ama toddobaadkii hore mar madaxweynaha soomaaliya uu ka hadlayay kalfadhiga baarlamaanka ee furmay waxa uu sheegay in shan qodob ay diiradda u saarnaayeen saddex qodob oo kamid ay beesha caalamka ama xagga caalamka ay jirto cunaqabateynta hubka ayaa kamid ahayd waxyaabihii uu soo hadal qaaday xilligaasi madaxweynuhu waxyaabaha la isweydiinayay laakiin waxaa kamid ah soomaaliya maadaama dowladda hadda ka jirta aysan dalkoo dhan si buuxda uga talin sidee u maareyn doontaa hubka soomaaliya soo gala ama ay soo iibsato ama dowladda soomaaliya soo ibsato ama hubka dalka soo gala arrintaas waxaa faahfaahiyey taliyaha dhinaca amniga qaranka ee madaxweynaha soomaaliya xuseen sheekh sanadkii laba kun iyo labaatankii mar labaad markii xasan sheekh maxamuud soo doortay bishii augost ayaan un security council koox ka socota oo farsamo yaqaana muqdisho noogu yimaadeen oo aan iska waraysanay sida aan ugu guulaysan karno iyo waxaa naga hortaagan in cunaqabataynta nagala qaado dood dheer kadib waxaan isla qaadanay in habraac aan ku heshiinay soomaaliya loo dhigo ay ku gaari karto hawshaas habraacaas wuxuu ahaa toban habraac oo aan ka shaqaynaynay sebtembar ilaa sebtembar dhammaan tobankii habraac soomaaliya way ku guulaysatay xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa qoraal uu soo saaray ku qiray soomaaliya inay tobankii habraac ku guulaysatay sebtembar ilaa hadda oo bishii hadda dhammaatay novembar ayaa soomaaliya waxay ku jirtay marka dadaal siyaasadeed iyo mid diblomaasiyadeed oo arintaas shaniyo tobanka xubnood looga dhaadhicinayo inuu wakhtigii soomaaliya cunaqabatayn sii saarnaan lahayd uu idlaaday dadaal dheer kadib hawshaas ilaahay waa nagu guuleeyay xaggee halkan ka aadaynaa mas-uuliyad xoogan ayaa soomaaliya xaggeeda soo aaday oo ah in ay eh, iyadu ka ilaaliso hubka eh, dalka soo galaya iyo qaabka hubka markuu dalka yaallo loo isticmaalayo iyo cidda ay tahay inay gacanteeda ku jirto hawshaas eh, madaxweynaha jamhuuriyaddu wuxuu ku soo saaray xafiis cusub oo xafiiska amniga qaranka hoostaga oo la yiraahdo central monitoring department oo hawshaas hubinaya in ay soomaaliya awooddeeda hesho dabcan tabar iyo dadaal badan ayay u baahan tahay in la dhiso eh, laakiin jidkii hadda waa haynaa waxay hawshaan waxweyn ka caawin doontaa soomaaliya inay kala wareegto ciidamada atmis oo labayo bilood kadib dalka ka bixi doona dhammaantood soomaaliya waxay hawshaan ka caawin doontaa in ay shabaab muruq ay u sheegato ay heli karto soomaaliya arrintan waxay ka caawin doontaa in ay tahay maanta dal si dhammaystiran gobonnimadeedii ula soo noqday codkaasna waa taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha soomaaliya xuseen macalin wuxuu si gaar ah uga hadlayay ama faahfaahinayay sida dowladdu ay u qorsheysay inay maareyso hubka dalka soo galay mar haddii cunuqabateynta laga qaaday dhinacyada kooda yimid waxa kamid ah somalilan oo qoraal kasoo baxay ay ku sheegeen inay kasoo horjeedaan xunaqabateynta hubka ee soomaaliya laga qaaday somalilan iyadoo muddadaas dheer ilaa kuwii sagaashankii waxay sheegayso soomaaliya inteeda kale inay ka go-een inkastoo aysan aqoonsi helin laakiin qoraal kasoo baxay xukuumadda somalilan gaar ahaan wasaaradooda arrimaha dibadda ayaa waxaa lagu yiri waxaa walaa xoogan ka muujinaynaa isla markaana si weyn uga soo horjeednaa cunaqabateynta hubka ee laga qaaday soomaaliya taasoo golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu kusoo rogay qaraar tirsigiisu ahaa waxaanu aaminsannahay in qaadista cunaqabateynta hubku ay halis ku tahay mandiqada geeska afrika iyo guud ahaan caalamka waxyaabaha kale qoraalka lagu yiri waxaa kamid a ah somalilan waxay waayo aragnimo u leedahay cawaaqib xumada ka dhalan karta hubka aan la xakamayn karin waxaana aan ka digtoonahay suurtagalnimada in hubkaasi uu gacanta u galo kooxaha xagjirka iyo kooxaha kale ee maleeshiyaadka qoraalkaasi aad ayuu u dheeryahay kasoo baxay somalilan ee si gaar ah ee ugu sheegeen kaga soo horjeedaan in soomaaliya cunaqabateynta laga qaado waxyaabihii hore madaxweynuhu sheegay waxaa ka dhiman iyana oo horena uu sheegay arrinta deyn cafinta oo isla bishan december qorshuu yahay in soomaaliya deyn badan luglaha laga cafiyo shacabka muqdisho iyagoo naftigooda aragtiyo kala duwan ayaa arrintan ka dhibteen cunaqabateynta la qaada hubka waa mid aad iyo aad aan ugu faraxna soomaali oo dhan haddaan hubka in loo isticmaalan qabaa'il ama dowlado oo yacnii maamul goboleed oo dowlad la magac baxdo oo kaleeta inay soo degsanin hadda waxaa la soconnaa in macwiisley hub lagu wareejiyey ee ayaga yacni hadda hubkii ay isticmaalayaan ayagoo qaab qabaa'il u dagaalamayo marka dowladda ayada waxaa laga rabaa inay xakamayso hubka cunqabateenka nagala qaada dowladda inay ayada wax ku qabataa la inay qabaa'iladu u dhiibta gacanta u geliso looma baahno oo nin walboo maamul goboleed hub oo soo degi karaa lalaha dowlad si toosay usoo abbaarayaan oo hadda ciidamadii oo amisoontan naga bishaan dabayaaqadeeda naga baxayso dowladda federaalka ayadaa la rabaa inay hubka gacanta ku hayso macawiisle xataa laga soo wareejiyo wixiiba oo dowlad federaal eh bes ay gacanta ku hayaan maamulka amniga inay gacanta ku hayaan cunaqabataynta hubka soomaaliya laga qaaday waxaan u arkaa arrin aad u fiican oo wanaagsan marka laga eego dhinaca haddii aan fiirino dowladda soomaaliya haddii ay u diyaargarowdo inay ciidanka dhexe ee somaali national army s ciidanka qalabka sida ay ku qalabayso ku kobciso ayna xoogga dalka soomaaliyeed ku baahiso gobolada dalka haddii siyaasadda noocaas ay dowladda federaalka ee dhexe ay qaaddo iyo hoggaankeedu arrintaasi waa guul u soo heetay dowladda soomaaliya laakiin waxaa barbar taagan waa mindi laba af leh haddii dowladda soomaaliya dowlad goboleedyada goorigoosadkaa ay ku baritaarto oo ay u oggolaato inay hub soo gataan ciidanka qalabka sida ciidan garab socdo ay hubka gacanta u galo arrintaas waa arrin qarannimada halis ku ah waxaa jira dowlad goboleedyo eh, inay dalka soomaaliya ka go'aan rabo sida somalilan sida axmed madow rabo inuu kenya ku daro jubbaland dowlad goboleedyadaas hubka hadduu gacanta u galo waa arrin dhib ku ah qarinimada iyo ummadda soomaaliyeed hubku hadduu gacanta ugu jiraayo somaaliya national army s n a ciidanka qalabka sida ee soomaalidu ay ku midaysantahay iskuna raacsan tahay oo gobollada soomaaliya lagu fidiyo lagu difaaco xeebaha ciidanka badda soomaaliya la qalabeeyo doomo loo soo gado maraakiib loo soo gado xeebaha soomaaliya saddexda kun iyo saddexda boqoloo kilomitira eh, lagu fidiyo gobollada soomaaliya ee dowladda laga ogolyahay ciidanka la geeyo beelaha soomaaliyeed ee isdiriraya lagu kala dhex galo ciidanka soomaaliya uu noqdo ciidan laga haybaysto qalab xambaarsan tayaysan arrintaas waa guul weyn oo soomaalidu ay sugaysay soddon iyo laba sano runtii aniga waxaa aaminsanahay soomaaliya hadda hubkuma yara hubna micnaha runtii hubka keliya lagu dagaalamana micnaha macno ma samaynaysa hadda ruushka ayaa ku badan ruushka waa ognahay eh, wax ka badan male ukrain ilaa hadda waa dhaqaajilaya eh. waxaa arkaysaa hadda sistamka jira amba eh, sida hadda dunida casriga ah hadda aan ku jirno macnaha si qaab toosa ah looma dagaalamo waxaa arkaysaa diyaarad daronis a laisku soo riday meeshaasaa la duqeeyey robadii wax aan loo jeedin iyo aad dagaalamayo ma fahamte marka waaga hore ahayd in hub lagu faano amba lasoo bandhigo amba macnaha quwad oo hub la adeegsada an marka waxaan leeyahay horta waxaa ka habboon in wadankan shaqala'aanta sida ugu baxa dhallinyarada sidee macnaha ee mustaqbal u helaan sidee macnaha loo kobciyaa ekonomi in laga hadlo aad baan ugu faraxsanahay soomaaliya in ulqabataanka laga qaado hubka oo lagu guuleysto soddon iyo kow ka bacdi aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waana soo dhoweynaya dowladdu waxaan ugu baaqayaa hubkaas ay keensatay inay adowgeeda kala dagaalanto sida hadda dadka oo badaha oo agli juglaynaya hoog iyo hiil mid baan ka rabnaa dhahaya oo kale inay lafaha ka shiidaan gacanta shacabka maadaama guushii nasiibka idna u yeelan karin shacabka hadduu gala ogtahay lidership ay leeyihiin lidershipkaasaa ah maaragtay lagala xisaabtamayaan runtii aadan ugu faraxsanahay soomaaliya cunaqabateenka in laga qaado waayo waxaa jiro caqabado badan ayaa jiro sida cadowgao kale cadowgan wou fara badan yahay sida dowladaha diriskaanah ahi waxaa ka mid ah qoladan oo annagana la dhalatay shabaabka oo kale in laisaga dhiciyo waa wax loo baahan yahay balse ha iska ahaato waxaa loo baahan yahay hubkaas in laga taxdiro si oo shacibka u dhexgelin waayo haddii u dhexgalo dhibaato inay ka imaado ayaa macquul ah waa qaar ka mid ah shacabka magaalada muqdisho oo aanu la kulanay islamarkaana waxaan ka weydiinay aragtidooda ku aadan bal siday u arkaan alqabataynta hubka ee soomaaliya laga qaaday dabcan talooyin ayaa sidad maqlayseen ay dowladda soomaaliya la wadaageen weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka kulanka keenin magaalada muqdisho intaanan ka dhammaanin xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta qorshuhu ahaa inay ku shiraan xarinta villa hargeysa ee xildhibaanada golaha shacabka ay ku shiraan ajandayaal la xiriira miisaaniyadda iyo xisaab xirka sanadka ayaa qorsho ahaa inay ka doodaan laakiin wax badan ayaa isbedelay markii hoolka xildhibaanada ku jiraan boqos qabsaday iyadoo xildhibaanada golaha shacabka ay sheegeen inaysan jirin wax xeer ah ama xeer hoosaada oo dhigaya in labada aqal ay sidaan oo kale u kulmaan jawiga hoolka sidaan ayuu noqday bism illahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabb alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu aayadaha qur-aankan aan noo akhrinaya maanta asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu siduu ahaa jawiga howlka villa hargeysa oo xildhibaanada golaha shacabka ay ku jiraan maanta noqoshuu ahaa xildhibaanada labada aqale baarlamaanka soomaalina ku kulmaan laakiin buuquu kusoo dhammaaday markii lasoo xiray sidaad maqlaysaan fadhigii maanta ayaa xildhibaanada warbaahinta bannaanka ay kula hadleen waxayna ka warbixinayaan bal sidii saaka jawigu ahaa iyo waxay isbedeleen maanta eh, baarlamaanka laba shay oo xildhibaanadu ka gadoodsan yihiin baa la keenay qodobka koowaad labada baarlamaan ee aqalka sare iyo aqalka hoose inay kulmaan wax xeer oo ka yaalla ma jiro xeer hoosaa laga dhigtayna ma jiro waxaana loogu talagalay dowladnimada inay isbaalansi gareeyaan oo baar aqalka hoose wixii mara ee aqalka sare ay jeegareeyaan si miyirlana uga doodaan maanta waxaa dhacday miisaaniyaddii xisaab xirkii oo la keenay oo labadii aqal hal meela lagu kulansiiyey ayadoon xeerna ka oolin gudoomiye cabdi xaashi oo aqalka sare gudoomiye ka ahna uu damcay inuu jeergareeyo arrintaa wax xeer oo ka yaalla ma jiro labada baarlamaanna in ay fadhiistaan hal mara wax xeer oo ka yaalla ma jiro waa sharci darro arrintaasu meeshaasi taallay arrinta labaad waxa weye waxaa yaalla laba ajende oo waaweyn baa yaallay labada ajenda waxa weye waa xisaab xirka iyo qoondadii miisaaniyaddii sanadka labada shayna isku mar in laga doodaa la damcay labada shayna xildhibaanadu waa diidan yihin xildhibaane waxay leeyahay xisaab xirkii sanadkai hore noo soo gudbiya aannu ka wada hadalno aannu ka doodno aannu fiirinno sida qarashaadkii aannu baas garayna sanadkii hore loo isticmaalay kadibna eh, aanukadibna aannu ka dhiganno miisaaniyaddii qoondada sanadka soo socota eh, inaan ka doodno baarlamaanka wax kale iskuma haysan waxaa isku haysana keliya waxay aheeday waxaa rabnaa xisaab xirkii in la keeno waa intaas keliya waa baashaan sida loo bumbuunnay iyo xildhibaanaha qaqaynay ma ahan intii la keena ayaa xisaabka laga hadli karaa xisaab xirkiiba ma keeno wasaaradda maaliyadda taasaa loogu fidaya ma broblem kale ma jiro maxaan ku degdegna annaga mayde ma ahayde xisaab xir lama keeno xisaab xirta in la keenaa rna annaga kuumiis kale ayaga inaa weydiisan ficlaanayno ooy ani miis ilaa ma korine kuumiiska kale inaa weydiisanaya su-aashaas ani waxaa idin sheegayaa in la isku haysto arrinta ay tahay xisaab xirkian u baahana xaqan u lena annaga waddankaasa weyn boqol oo labaatan malyan ayaa usoo dhaarna annaga wasaaradda maalida weydiy wasiirka maalidda hala weydiiyo waxa meesha ay keeneen wax naga nagu shaqaynaya ma aha wax ummadda soomaalida anfacayan ma ahan ummadda soomaalida waxaan u sheegaya xildhibaanada inaan qalad laga arkin annaga waxaan u taaganahay meesha waxwaay kitaab ayaan kusoo dhaarnay waxaan rabnaa wixii qabsoomay waxaan qabsoomin miisaanidii mataqaanaa sanadka u baahannahay in la soo xiraysay mataqaana miisaanadii sanadka waa arkaysa xildhibaanka muqroonka qofsa intaasuu ka dhawaajiyey wax kaloo dhibaato kale ma jirto arrinta koowaad waxay ahayd xisaab xirka iyo miisaaniyadda laysla soo diray hal mar miisaaniyadda marka la keenayana waa in horta xisaab xirka laga dhammaadaa marka hore xildhibaanada waxay ku doodayeen badankood ugu yaraan xildhibaano aqlabiyadda ah waxaa lagu doodaa waxay ahayd xisaab xirka ha laga dhammaado kadib miisaaniyadda ha la keeno baarlamaankuna gudoonka iyo tiimka farsamada waxay ayaguna ka shaqaynayeen in lasoo hormariyo xisaab xirka iyo miisaaniyadda in laysla keeno xildhibaanaduna way diidanayeen taas sababtoo ah in la xisaabtamo oo laisxisaabiyo xisaabtaa markay dhammaatana miisaaniyadda in loo gudbo ayaa loo baahan yahay sida sharcigana saasay ahayd baarlamaanka waxyaalo ku xirmay ka dood kalena way jirto ayadana sharci daro meesha ka jirtay oo ah golaha shacabka baa aqalkan iska leh xildhibaanada aqalka sare a imaadeen golaha shacabka iyo xildhibaanada aqalka sare ma jiro wax la yidhaahdo xeer hoosaad labadooda kala hagaag golaha shacabkana xeerhoosaad u gaaray leeyihiin saasoo kale aqalka sare ayagana waxay leeyihiin xeerhoosaad u gaara marka waxaa isku darsan oo isku qasan xeerhoosaadkii golaha shacabka may aqalka sare ku dhaqmayaan marka in loo sameeyo waaye xeer ay ku midaysan yihiin labadaas gole aqalka sare iyo golaha shacabka markay kulamada yeelna hadda marka waa sharci darayba u dhigantaaba inay imaadaan aqalka sare ayadoonaan loo samaynin xeeroosaad kala hagaag waa ka hadalnay waa ka hadalnay cid dhegaysanaysa male xildhibaanadu marka taasaa keentay eh, baarlamaankan koob iyo waa baarlamaankii eh, eh, dhinaca fadhiyada markay yeelanayaan ugu buuqa badan marka loo eego inaan lagu dhaqmaynin xeerarka idin degsan buuq sidiisaba ceeb maahan horta soomaalina waxaan rabaa inaan arrintaas hadda u sharxo fursadaan u ka baarlamaan inuu buuqo doodo murmo isku qeeliyo gareeyo shaqadiisa waa adduunkana saas waa laakiin soomaaliya wax curdun ku ah maahan baarlamaan marka lagu dhahay albaarlamaan waxaa waaye waa dood iyo buuq buuq iyo dood waxa keenayan waxay tahay sharciga marka laga gudbo maantan waxa meesha ka dhacayay waa wax sharci daraa xisaab xirkii laga dhammaynan in miisaaniyadda la keeno sidoo kale labada golena markay noo imaanayaan annaga aqalka sare oo meeshan imaanayaan waa inuu xeerhoosaad jiraana kala hagaya mana jira xeerhoosaadkaas udhaceena waa taan aan u wada taagneenoo maxaa la jiray aa aragteen maanta fadeexada iyo ceebta meesha ka dhacday annaga golaha shacabka inta badan iskuma imaanno waxaa isku imaanaa oo kali ah mar laga hadlaayo kulanka maanta oo kaleta oo ah miisaaniyadda miisaaniyadda isla ansixinaa iyo markii oo maxaa la jiray eh, dastuurka qodobka konton iyo lixaad ayaa wuxuu ka hadlayaa in maxaa la jiray eh, maalintan camal maxaa la dhihi jiray xilalka aan aan wada gudano qodobkana ka hadlaya cidda qodobkan akhrisato maxaa la dhihi jira way fahmi kartaa maanta waxaan meesha u joognay mideeda kale waxay ahayd haddii ay guddoonkooda ma ay wax ka tabanayaan in maxaa la dhihi jiray wakhtigiisa ay la sugaan maanta guddoomiyaha aqalka sare for the first time asagaa jeegaraynay xishmad darro darteed iyo maxaa la dhihi jiray rag waaweyn dee ragga dhan ma ahayn golaha shacabka dhan eh, xildhibaanada dhan ma ahayn bay ahayd oo maxaa la dhihi jira ayaga eh, isu soo aruursadeen oo inay rabshad dhaliyaan eh, isku soo aruursadeen martida sideedoo markay marti kula joogto waa la ixtiraamaa eh, diiniyan iyo dhaqan ahaanaan u leenahay qofka martida markuu kula joogo in gurigaaga lagu ixtiraamo lasoo dhaweeyo haddii ay maantan ixtiraam wayna soo dhaweyn waayeen ayadoo maanta dalka uu qalalaaso ku jira inay baarlamaankii eh, la xiro maxaa la dhihi jiray eh, la kala dareerana runtii waa ceeb ceeb waaye ceeb annaga dhan nagu tahay labada golo aqal golaha shacabka kelix kuma aha xildhibaanada ayaga ahna waxaan rajaynaya inay qodobka konton iyo lixaad ay akhrisadaan ayna ogaadaan maxaa la jiray sida aan iskuulo shaqaynay iyo fadeexadan oo kaletana mar dambe maxaa la jiray ay dhicin ayadoo waddanka maanta uu xaaladan ku jiro adinaa miisaaniyadda aan suxino u soo dhicinno maxaa la dhahaye maanta fatahaadadan iyo waxaan aan dadkan dadka walaaladeena rafaadsan in aan miisaaniyadan xitaa ugu darno si loo gargaarkooda loogu daray ahayd laakiin maanta ma dhicin taasna waa ka xunnahay annaga dee qodobkana ah daliil noo ah annaga qodobkana ah haysanaa waxay nagu diidi karaan ma laha hadeertana waxaa la samaynayaa xeer hoosaad wada jir ah runtii annaga xataa ayaga ma rabno runtaa fiican moogta dad lala shaqayn kara ma aha wax kastay ayaga halayaan annaga aqalkeenna a ah, walba u saxaa qalad kastay galaan annaga u saxna wayna fiicnaan lahayd hataa inaan gooni ka noqonoy dhooqada ayaga lugaha ka galaan mar walba aan u dhaqno sida sida ugu dhaqi jirne qaar ka mid ah xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka soomaaliya ay ahayn codadkaas waxay ka hadleen warbaahinta la hadleen markii banaanka uga soo baxeen howlkii maanta marka kulankii wadajirka ahaa ay yeelan lahaayeen buuq usoo dhamaaday waxaad la socotaan weli yaal barnaamijka kulanka keenan idaacadda kulmiya magaalada muqdishona waad nagala socotaan wararka gudaha ayaan ku guda jirnaa maalmahan dhinaca kale marka loo fiiriyo maadaama lagu jiro roobka xilliga deyrta roobka xilligaana aada looga digagay oo elnina loo bixiyey magaalada muqdisho markuu sidaan roobka uga da-o meelo badan oo kamid ama ah wadooyinkaoo inta badan way go-aan oo biyo ayaa fadhiista waxaana inta badan eedaas dusha laga saaraa maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose ee xamar oo loo sheegay ama lagu eedeeyo in wax badan aysan ka qaban wadooyinka biyaha iska fadhiya waqhtiyada dheer ama aysan u diyaar garoobeen laakiin dhinaca kale waxaa socday qorshe kale waxyaabaha sida gaarka loogu eedeynayo maamulka gobolka banaadir waxaa kamid ah inuusan wadooyinka magaalada marka loo fiiriyo marka horeba loo diyaarin nidaamka biyaha ay ku dhaafaan oo waagii dowlada kacaanka ay lahaan jireen meelo biyo mareena ah, biyaha badda ku dara hadda maamulka gobolka banaadir waxay sheegeen inay diyaarinayaan wadooyinkaas oo kale ama biyaha wadooyin qaado oo badda ku dara mid kamida ah muddo sanad ku dhow ayuu socdaa dhismihiisa oo xaafada ceel qalow ama korontada degmadooda jirayo ka socda halkaas laga qodayo tubadaas weyn waxaa maanta tegay gudoomiyaha gobolka banaadir oo sheegay in heer gabagaba marayo laakiin weli waqti badan uu dhiman yahay sheegay lacag badanna ay ku baxayso waxyaabahu sida gaarka u sheegay waxaa kamid a ah tubadaasi ka qaadaysa biyaha laamiga ee badda ku daraysa meesha kusoo aada ama guri ha ahaato ama meel kala ahaatee in la jebin doono siduu hadalka u dhigay balaa hadalka gudoomiyaha gobolka waxaan taagannahay bullacaddii la bilaabay sannad ka hor ama sanadka awalkiisi oo ka bilaabanaysay danwadaag meeshii masaajidkii hortiisa oo waddadan danwadaagta zooba ka soo baxdo oo gelaysa madiina oo biyo fadhiisiga aheeday arrintaasi ay iska kaashanayeen gobolka banaadir iyo degmada wadajir iyo qolyaha jambarka oo guddiga dib dibudhiska arrintaasi alxamdulilaah waxay hadda maraysaa waddadii allaboorka ayay soo gaartay bullaacaddii runtii lacag aan yarayn ilaa laba milyan iyo siddeed boqol oo kun oo doolar ayaan ku bixinaynay waxay ku tusaysaa darineejyada iyo biyomareennadu inaysan sahlanayn maadaama aan weli aan laba kilomitir waxaan dhammayn muddo hal sana ah shaqadaas lagu waday oo waddada meeshii lagu waday marna ay kor aadaysa mar hoos aadayso laakiin alxamdulilah hadda waa kanaa waddada elaboorka ayay qarka u saaran tahay waxaan u sheegaynaa cid kasta iyo meel kastaay ku tagto bullaacaddaani si ummadda loo badbaadiyo waa la marsiinayaa waana la jebinayaa hadday guri ku tagto iyo hadday goob kale ku tagtaba waxaan rabnaa in looga faa'iidaysta arrintaasi si ummadda bulshada soomaaliyeed ee tirada badan ee dhibaatada badan ku qaba biyahaasi looga badbaadiyo sidaas si la mid ah ayaan isu xil saaraynaa ayagana bullaacadaha kale iyo darniinjada kale sidaaan uga faa'iidaysa lahaynay marka dadweynuhu waxaa laga inay lees yidhaahdo gobolka banaadir muu biyahan maareeyo biyahan horta ilaah baa cirka ka keenay ilaah baana maaragta maareey karo laakiin dadaalaa nagala rabay dadaalkii nagala rabana qaybo ka mida ah waa naga bilownay oo waad u jeediin shaqada ka socota halkan inta xibilood ay socotay iyo maaragtay qarashka ku baxaayo hawl sahlan maaha waana hal bullaacad waaye waa hal meel waa hal war warta xasehelaac la yidhaahdo biyihii markay buuxsamaan oo xalka u baahneed ayaan waxaan rabnaa inaan inta wadna ilaa iyo badda la geeyo arrintaanna elaboorkii meel walbay geli doontaa waxaana qayb laga rabaa lafirkooda inay ka qaataan qolyaha laboorka gudihiisa ku shaqaysto ayaguna waxaan rabnaa qaybtooda inay ka qaataan si looga faa'iidaysto biyaha badda loo gaadhsiiyo codkaas noodoqa magaalada muqdisho waxa uu ka kor hadlayay meel la marsiinayo tubo weyn oo biyaha laamiga ka qaada badana ku darta barnaamijkaa dhegaysanaysaan waa kulanka k aniga haa ku noolo ulmadu kadigriye cawiya subaho bulshadu ka dhextume cayaaraho waa hagaag saaxiibayaal waxaa la socotaan weli barnaamijka kulanka keenan xaaladda kase ayaan eegaynaa markaana duqeymaha ayaa kasoo cusboonaaday marinka kaza rulka falastiin oo yuhuuddu mar kale ay ku bilowday duqeyn xoog leh iyadoona maalintii labaad ay xoogu socoto milatariga yuhuudda ayaa sheegay in uga digayaan dadka rayidka ah in meelaha qaar ay sii guura gaadiidka xamuulka qaada ee gargaarka sida ayaa loo ogolaaday inay galaan qasa markii ugu horeysay tan iyo markii xabad joojintu ay dhammaatay jimcihii dagaalka ayaa dib uga bilowday marinka qasa kadib markii ay dhammaatay xabajoojintii ay garwadeenka ka ahayd dowlada qatar toddobaadyadii lasoo dhaafana jirtay israa'iil iyo xamaas ayaa midba midka kale ku eedeynaya in heshiiskan iyagu ay wadi waayeen oo muddo kordhintii ay ku guuldaraysteen wasaaradda caafimaadka ee xamaas ay maamusho ee qaza ayaa sheegtay in ka badan boqol toddobaatan iyo sideed qof ay ku dhinteen tan iyo markii duqeyntu ay dib u bilaabatay milatariga israael waxaay sheegayaan in duqeymahan ama ay duqeeyeen ilaa afar boqol oo bartilmaameed ah oo ku yaala marinka qasa ciidamada yuhuudda waxay sidoo kale sheegeen in konton weerar ay xalay ku qaadeen deegaanka lila khanyunis ee koonfurta qasa ku yaala dadka rayidka ah ayaa loo sheegay inay goor hore halkaasi ka guuraan dagaalkana ammaankooda uusan halis uusan galin waxaa aada looga maqlayay marinka qasaya deegaano kaleo yuhuudda xoog kugu haysato daryanka madaafiicda weerarkii xamaas israel ku qaaday toddobadii bishii oktoobar ee sanadkan ayaa waxaa ku dhintay kun iyo laba boqol qof oo yuhuuda iyadoo ku dhowaad laba afartan kalena ay qafaasheen tani markaasna wasaaradda caafimaadka ee qaza waxa iyana ay sheegtay in inka badan afariy kun iyo sideed boqol qof lagu dilay ololaha aargoosiga ah se yuhuudda ay ku wadaan ama ay ka wadaan marinka qasa waxaana ku jira lix kun oo caroor ah xoga soo baxaya ayaa dhinaca kale waxa ay sheegayaan in maraykanku uu siiyey yuhuudda bambaanooyinka waxburburiya ee bankarka loo yidhaahdo ama bankar baasarka layidhaahdo oo ah baan hub israa'iil ay u adeegsatay marinka kaza sida lagu soo xigtay warbixin lagu qoray wargeeska the wall street journal layidhaahdo ee mareykanka soo baxa xukuumadda washington ayaa qiyaastii ilaa boqol xabo oo noocyada bambaanooyinka blue boqoliyo sagaal oo ah bambaanooyin waxbarbaryo ku wareejisay israael kuwaasoo loogu talagalay inay gudaha u galaan ama ay si adag u burburiyaan dhismooyinka adag ee ku yaala khaza ka inta aysan qarxin waa bambaanooyin loogu talagalay in dhismooyinka adag lagu burburiyo warbixintan ayaa waxa inay sheegaysaa iyadoo soo xiganaysa saraakiil mareykan in bambooyinkan aad ay u tiro badnaayeen bamkan nama noocyada bambaanooyinkan ayaa sidoo kale waxaa lagu xiri karaa ama uu yahay madaxyada gantaalaha culus ee culayskeedu uu gaarsiisan yahay ilaa sagaal boqol oo kilogaram waxaana horey mareykanku ugu isticmaalay meelo kala duwan sida dagaalka afghanistan oo kale maaha oo oo keliyaba dhinooca rasaasta mareykanku israel oo siiyo ee dagaalka ka dhanka ah godoominta ku hay marinka khaza waxaa la sheegay in sidoo kale uu siiyey gantaalaha lagu burburiyo gaadiidka iyo sidoo kale kuwa laga rida diyaaradaha daroniska layihaahdo si ka duwan sida mareykanku u cusboonaysiiyay hubkiisa joogtada ah ee ku saabsan dagaalka ukraine ee pentagonka inta badan waxa uu sidoo kale hub kale hadda siinaya xukuumadda yuhuuda oo dagaal xoogla ku qaadaysa dhulka falastiin gaar ahaan marinka khaza warbixintan uu qoray wall street journal wargeyska layihahdo ayaa lagu sheegay in tirada badan ee hubka mareykanka uu siinayo israel tanii markii uu dagaalka bilowday ay la mid tahay amay ka yihiin shaniyo toban kun oo bambaanooyin ah waa tirakoobka ugu dambeeye iyo konton iyo toddoba kun oo madaafiicda ah gaar ahaan qoryaha loo yaqaano ama kuwa cabirkoodu gaaray boqol konton iyo shan milimiter kuwaas oo ugu horeyn lagu qaaday diyaarada nooca qumaatika u kaca waa diyaarada nooca xamuulka qaada ah gaar ahaan nooca loo yaqaano c toddobiyo toban ee mareykanku leeyahay qodobo kale ayaa saaxiib yaal noo soo socda barnaamijka kulanka keenan ayaad nala socotaan kulmiye news fm website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ee knn kulmiye news network

Şeytan bulur, şeytan bulur, şeytan bulur. shaqadaa joogayowa shibnoodhin jimca fanaaniinta aweys khamiis cabdalle mabuuxe sidii qosol wanaag ayaa la jiibinaysa barnaamijkana kulanka keenin ayay qayb ka tahay hagaag markaana dhinaca warbixinada ayaan sii eegeynaaye dowladda ruushka ayaa hadda wada qorsho kale oo ay ku dooneyso inay ku dhinto cutubyo ka tirsan ciidamadeeda gaar ahaan kuwa ka wada ama ku jira dagaalka ka socda wadanka ukraine oo xilligan ay sheegtay in kumanaan askari ay ka dhimayso warbaahinta gudaha ruushka ayaa sheegtay in la amray in madaxweynaha dalkaasi ruushka valadimir putin uu amray in militariga dalkaasi la dhimo inkastoo markii hore uu soo socday go-aan ah in ciidamadaasi la kordhiyay ilaa boqoltoddobaatan askari ayaa hadda fasax la siinaya oo ay ku nasan doonaan dagaalkan ka socda ama galay baa layidhi bishii labayo labaatanaad go-aanka putin ayaa waxauu kusoo aadayaa baa laleeyahay iyadoo jimcihii uu si gaar ah madaxweynuhu uu kulan ula yeeshay xubno ka tirsan golahiisa wasiirada ciidamada qalabka sida ee dalkaasi ruushka waxaa ku baxday lacag gaaraysa inta dagaalkan uu socday labada sano ah hal dhibici milyan oo dolarka mareykanka ah korarka awoodda waqtiga buuxa ee ciidamada qalabka sida waxa ay sabab u tahay khatarta sii kordhaysa ee dalkeena ee la xiriirta howlgalka milatariga gaarka ah iyo ballaarinta joogtada ah ee gaashaanbuurta nato ay tiri wasaaradda difaaca ruushka oo hadalka soo saarta arrintan ciidamadan ayaa fasax geli doona ama nasan doona wasaaraddu waxa ay sheegtay in amarka aanu ka turjumaynin kordhinta qoritaanka muhiimka ah laakiin haddana dhinaca kale uu ka turjumayo in tabarucaad badan la sameeyo ama loo sameeyo ciidamada madaxweynihii hore ee ruushka dimitri medvedev oo hadda gudoomiye ku-xigeenka golaha ammaanka ee ruushka ayaa sheegay in qiyaastii afar boqol iyo labaiyo konton kun oo qof hadda la shaqaalaysiiyey oo qandaraas la siiyey kuwaas oo shaqeyn doona ama la shaqeyn doona ciidamada qalabka sida ee dalkaasi ruushka ciidamada isku dhafka ah ee nato ee laga dhisay meelo dhow xuduudaha ruushka iyo nidaamyada difaaca ee hawada ee dheeraadka ah iyo hubka weerada ayaan geenaynaa ama aan ku joojin doona amaaan ku xoojin doonaa awoodda ciidamadeena marka ay soo nastaan ayuu yiri medfadaf markan saaxiibyaal dhinaca xubnahan eegayna ayaa waxaad kusoo dhawaataan xubinteenii maantoo kale maxaa dunida ka dhacay waxaa diyaar la laawariyaanee faraax axmed mahadsanid burhaan waa maalin sabdiya taariikhdan waxay ku beegan tahay labada bisha disembar sanadkuna waa waa maalinta aad ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan haddii aad laydmo cisho dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa kamid ah maanta oo kale sanadkii labadii kun iyo lixdii maraykanka ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo in soomaaliya loo soo diro ciidamo nabad ilaalin ah maanta oo kale sanadkii labadii kun saddex iyo xilligaasi shaqeynayay ayaa codka kalsoonida kala laabtay raiisul iisul xilligaasi cabdi faarax shirdoon iyo xukuumadiisa maanta oo kale sanadkii kun sideed boqol iyo la oran jiray naboleon beneberti ayaa sheegtay inuu yahay boqorka dalka faransiiska maanta oo kale sanadkii kunsagaalboqoliyotodobadii dowladii xilligaasi ee faransiiska iyo sbein ayaa isku raacay in ciidamo xoojin ah loo diro dalka morocco maanta oo kale sanadkii kunsagaalboqolsideedii tobankii dalka armeniya ayaa ka go-ay dalka turkiga uu ka tirsanaan jiray ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadkii kunsagaalboqollabayoafartankii ciidamadii isbahaysiga ayaa ku duulay dalka tunuusiya oo ku yaala waqooyiga afrika guud ahaana waa iga xubintii maanta oo kale markaanaan dib idinkuga celiyo burhaan diiniya qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n ifraax axmed aad umahadsantahay qaar ka mid a dhacdooyinka ugu waaweynaa ee maantao kale dunida ka dhacay ayay dib noo xasuusinaysay dadka degan magaalada loo aqoonsan yahay inay tahay tan dunidu ku qabowo waxa ay sheegeen inay barteen sida loogu nooloodo magaaladaasi magaaladan waxaa layihahdaa itskitks waxay ku taallaa bariga waddanka serbiya waxaana loo aqoonsan yahay inay tahay magaalada dunida aanu ku noolnahay tan ugu qabo dadka degan magaaladan ilaa saddex kun qof ayaa lagu qiyaasaa saddex kun iyo shan boqol qof ayaa lagu qiyaasaa inay degan yihiin waxaana la sheegay dadka badankoodu in ay ku qasban yihiin magaaladaas inay degaan heerkulka magaaladan ama heerka darajada waxaa uu gaaraa laga jaray afartan digrie centigrade waa meesha ugu qabow dunidan aan ku noolahay dadka waxay sheegeen dukaamadooda iyo webiyadu mararka qaar brof inay biyaha dul fadhiyaan oo heerkaas qabowga ah ay ku noolyihiin noloshana waxay sheegeen si caadi ah ay hadda ula qabsadeen koox tuuga oo la xiray ayaa kadib markii dambe waxaa lagu eedeeyay inay ug dhaceen oo jabsadeen baqaar lagu iibiyo qamriga qamrigii ay xadeen ayaa lagu qasbay mid walba inuu kartoon qamraa u cabo tuugadan ayaa lagu qasbay inay cabaan kiiba kartoon qamri ah dhalooyinka ku jiran halka u ka hada tuugadan ayaa ee dowladdu ay sheegtay waa dowlada dalkaasi koonfur afrika eh in arintan qaab looga dhigayo valent ludidi oo ah taliyaha saldhigga deegaankaas ayaa sheegay in tuugadan ciqaab looga dhigay markii lasoo xiray kadib nin walba inuu cabo hal kartoon oo dhalooyinka qamriga ahaa ee ku jira taasna ay u ahayd ciqaabta ugu weyn ee aylo markan waxaad kusoo dhawaataan saaxiibayaal xubinteeni kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaanay hubkii muddo ceegsanaayoo cariiriga nooga jiray hadday cunaqabatadii ka qaadeen caalamkii inuu cadowgeenni jabay dulmiga nebiga caadaysan jiray miyaysan idiin caddayn war maanta geedkii kalamaan ma waxaan isugu imaanay iyadoo soomaaliya aysan saarnayn wax khayraad hub ah abdikuusow waagii beryo waagii beryo walaalaac miyaadan maqal war hadda bulshada cadibnayde kooxahan cudurka ahoo muddo dhiigga cabaayay lama saarin culays cishadii alla keenay caarad caaradhuub helayeen diyaaradaa cilladowdoo gidaar caasha ku qaaday cashar kaaad maqasheenu cayn tu aha maanta laga aaday ciidamada soomaaliya miig iyoonay dabaabaad i helaayana warmadee waxay joogtaa maanta maanta maanta waa maali weyne maanta waar walla weyne haddii cunuqabataynkii hubka nilay ka qaaday ixtiraafkii somalilan maxaa laga yidhi warwaaqlow somalilan warkeeda waa caddaysatay waxayna dhaheen cunuqabataynta hubkee laga qaaday soomaaliya waa khatar weyn hubkan wuxuu gacangeli karaa argagixiso iyo qabaa'illo war somalilan arrintaas ma soomaaliya u sheegaysaa mase qaramada midoobey somalilan qudheeda ah. soomaaliya qaramada midow ku matasha warkalamaani waxaa la yidhi ah. al-shabaabka hoog oo fidnada weli u sii heellan ah. iyagiyo ninkii hiil taroo horarka buunbuunsha halhaleel in la layskaga qabtaa ila habboonayde waxba saraadka hiirada gadaal haw raacdayninahe mantun hub soo gada karnay hawli kow tahay hadda hadda hadda hadda gurigoodii ba'ay warkalamaani aniga iyo inta badan askarta soomaaliyeed markii u horraysay nolosheenna waagu wuxuu noo baryay iyadoo soomaaliya aysan saarnayn xayiraad hub waxaan si idin weydiinayaa gudigii qaramada midoobay ee ka qaaday xayiraadda hubka soomaaliya intooda badan markii xayiraadda hubka soomaaliya la saarayey caqli maysan lahayn oo siyaasad maysan garan waxayse ku go'aan gaareen dhaxal ay ka heleen dadkii iyaga ka horreeyey annaguna su'aashu waxay tahay ma haysannaa dhaxal ay dadkaynni waagaas joogi nooga tageen war cabdikuusow adiga inta kula da'daahayba waxaadnaan ka fiirin cunaqabataynta lafteedu soo dhaxal dadkii idinka waaweynaa idinkaga tageen maahan warjiilka soomaaliyeed ee markii ugu horraysay maanta waagu u baryay iyadoon waddanka cunaqabatayn saarayn iyo kuwa dhallinyarada ah qaramada midoobey go'aanka u gaaray nimbe wax la huluban war kalemaanay madaxweyne xasan shiiqoo markii go'aanku soo baxay ummadda soomaaliyeed la hadlay wuxuu yidhi sharafay noo tahay in dowladda soomaaliyeed lagu aaminay in laga qaaday cunaqabatayntii hubka dadka soomaaliyeedna ha ku bishaaraysteen in dowladoodu buuxisay shuruudihii loogu talagalay habraacyadii aryaadaha ra'iisul wasaare xamsoo hadlayna wuxuu yidhi maanta wixii ka horreeya argagixisada iyo ciidamada soomaaliyeed isku hubay heesteen haddase waxaan cagta saarna waddadaan uga saari lahayn cadowga ciidamadaan yuna hub casriya ah ay ku heli lahaayeen war madaxda dalku ma waxay tidhi hub fudfudud khawaariij heshoo bele ku heeriyaysan hawsar iyo gantaal ala dhaco huguf mooyaane hankoo laguma daafaco dhul ay gacan ku hayaan war kalamaanay war ma haysiine halka dowladda soomaaliya ee shacabkeedu farxad ku waabariiseen shabaab iyo taageerayaashooda dhafara kow ka sii war kalamaanay xanfarishaan idiin hayahay hay-adaha ninkii abwaanguurahaayo imaaraadka jooga ayaa maqlay wacaalka ku aadan in soomaaliya xayiraadii hubka laga qaaday kadibna qole ajaaniba uu la joogay ayaa farxaddiisa ka yaabtay markaasuu yidhi dadku waa kalamaanay iga aamusa iyaguna waxay dhaheen bal kalamaanta caalamiga ah waxunma nooga noo sheegi kartaa kadibna wuxuu yidhi duulna waxay doonayaan caalamkan inay cidhib tiraan jirooyinka noolaha ku dhaca halka duul kale ay doonayaan samaynta hub gumaadaya iya dadka ku nool kadib inta la fiiriyaa waxaa la yidhi adiga see rabtaa waan guulaysannay buu yidhi aryaadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi how eweel siiday iyo ismaleysay haddaan u tal ewel siiday ahayd iyo war kalamaanay haddii bifor iyo aftarta nolosha laydinka tusi social mediyaha hadday jirtaa iyadoo weynoo runa bifor waxay ahayd soomaaliya tuugsanaysa diyaaradaha ciidamada caawiya aftarnawna waa diyaarado ay iyadu leedahoo shaqaynaya warnimiya unu qabataanta ubkooban noogaadi abshira laakiin eebmay eh iyado adowka hirido niinfidhi aradyo owlaadinoosukudhammayna isbaarana kadhekana warkalamaanay markii cunaqabataynta ubka la qaaday dadka soomaaliyeed waa waa ku farxeen siyaabo kala duwanayna uga hadleen qaar waa kaftamayaan qaarna dhabay u wajaheen waxaan iigu yaa badnaay nin reer muduga oo markuu warku maqla hadaan haddaan qoyskaygubu soo iibinayaa oo waxaan suuqyada caalamigaa ah ka doonanayaa kun dtaati ah, kun emtaati ah, kun bm iyo milyan bambooyin ah ee carri ay gardaraysan kara maanta wixii ka dambeeya waar walla weyna iminka balaayo u bira tumanaysaan war waliba leerey bilaayo kheyrayma ah eh. wareedhaaya soomaaliya haddii inta hubka laga qaaday ciidamaduna ay hub casriga gacanta ku dhigayaan kuliyaddii hubka ma lagu soo dari doonaa jaamacadda ummadda mashruucii samaysiga hubka nukleerkase goorma la bilaabaya war kalamaanay hub waxau dabaaldega dadkii baahidii qaba ee cunaqabato waa garanayaa ciil qaba aryaadhaha dadka iyo dowladda soomaaliyeed waa guuleysteen waxayna u dhigantaha xurnimo lamaadoo mar kale aan qaadana waana heetii la dhihi jiray waa baaberiyay bilicsan arooryo baxsan maalin boqran cabdullow waxaa waayahan dambe markii la farxoo la dabbaaldegaya la dhahayay maantoo kalan darin muuqdayo maxabiyo kalkacal ku xusnaa mug wey war bislow adiguna waxaad ka tagtay war kalemaanay su'aal dagaalkii laysku idlaado isbahaysiga naatiya u dhaxeeyey xamaas horta yaa ku adkaaday war kalemaanay war ma haysaane waxa buuqa iyo muranka ku dhammaaday waa fadhigii labada golee baarlamaanka oo ay uga doodi lahaayeen miisaaniyadda iyo xisaab xirka wardayntaana laga cafiyena laga cafima miyaa laysku qabsaday oo miisaaniyad looma baahna qaarle miyaa xildhibaanada ku jira warnamiya oo baarlamaanka unuqabateenta hubka soomaaliya laga qaaday maqaar diidan baa jira warkalamaanay siyaasaddii meelo kalead ku wareerteene waxaa la yidhi shan xigmadood oo cajiib ah dadku waa inay wax ku qaataan kow waxaa caadi ah inaad aragto doon biyaha ku dul socoto laakiin waxaa halis ah in biyuhu doonta dhex galaan adduunyada ku dul soco laakiin ha u oggolaanin inay iyada kugu dhex degto oo qalbigaaga ay gasho laba haddii aad weyso wax aanad filaynin inaad weyn doontid alle wuxuu kuugu bedeli doonaa wax inaad heli doonto aadan weligaa ku riyoon saddex markay arimuhu kugu cuslaadaan iska farax oo wanaag filo sababtoo ah alla laba jeer ayuu ku dhaartay in culayska fudayd ka dambeeyo afar nolosha ayaa geeri waxay weydiisay maxay dadka adiga kuu necab yihiin anigana ii jecel yihiin waxayna ku jawaabtay baa layidhi adiga waxaa tahay been la qurxiyey aniguna waxaan ahay run xanuun badan ugu dambayn qodobka shanaad haddii aad la xanuunsanayso dhibaatooyinka adduunka ha murugoonin sababtoo ah waxaa laga yaabaa allah inuu jecel yahay codkaaga markaad baryayso warnimada waxaa la yidhi soomaalay madow iyo caddaan uunku maamulay midnimiyo waxay doonayaan hiigsi meel koree idinkuna mashquul baad tihiin moog xaqiiqadee dalka murugadaad soo badeen dhiigga lagu maaxshay miyi iyo magaalaba wixii mayd isgarab yaallay inta ficil masayrtaan dhibtii kama masowdaane inkastuu ilaah meel qurxoon idin mihiibsiiyey dal mugweyna aad leedihiin maamul idin deeqa inta nabad u miilaysataan kama macaashtaane musuq iyo waxaad jeceshihiin mooshin laysridoaryaa bislow shalaya beriga kale roona warkiioo kooban waagii berioo waa hagaag xubintii kalemaana dhegaysateen barnaamijkeenana u dambaysaa kulmaintay gabagabada barnaamijkaana joognaa waxaan kaga tegayaa codka macaan fanaanada maryan mursal ciise heesta indhaca shaqtani barnaamijkan lamida nabadgelyo aroosin inagoon aroosinoo nilgalaa ama u galaa awxayandaraa'a inagoon aroosin inagoon aroosinoo nilgalaa ama u galaa Con el السريع axdigaan lahayn maylaawine ax ogada sariyo urkiyo wadnaaha ogada sariyo way urkiyo wadnaa